بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا halkan waxa uu inooga tilmaamayaa nikaaxa iyo wixii la xidhiidha nikaaxu waa guurka weeyaan wuxuu inooga warrami doonaa sheekhu raximahullah oo inoo horreysin doonaa xukunka uu leeyahay nikaax waxaa kale uu ka warrami doonaa arkaantiisana waa inooga warrami doona nikaax uu leeyahay iyana waa inoo sheegi doona lafdiga annikaax qur-aanka waxa uu ku yimid isaga oo logala jeedo bimacna alcaqd caqdiga nikaaxa guurka ayuu ku soo aroora wa ankixu layaama minkum waالصaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum fankixuu maa taaba lakum min الnisaa idaa nakaxtum اlmu'minaat waa caqdiga weeyaan bimacna alcaqd marka waxay nihi qur-aanka lafdiga annikaax waxa uu ku yimid isagoo macnaha caqdiga ah ilaa fi mowdicayni laba meelood baad ka reebaysaa laba meelood mooyaane meesha koowaad suurat اlbaqara markuu ilaahay ka warramay subxaanahu watacaala ninka inaanu ninka hadduu gabadha saddex dalqadood furo inaanu u banaanayn inuu ku noqdo xataa tankixa zawja gayrahu xataa tankixa soma arti halka nikaaxa waxaa loogala jeedaa nikax wuxuu noqonayaa maxay alwad nikaxu halkaa waxa weyan bimacna alwadi gabadha kale ee uu guursaday waxaa shardi ah inuu galmoodo gabadhaasi xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa nin kale ay guursato ninkaa kale waa inuu u galmoodaa u taga markaasi ninkeedii hore ay xalaal u noqonayso waan arki doonaan insha allahu inoo sheegi doonaa sheekhu meesha labaad <clears throat> waxa weeyaan suurat الnisaa xataa idaa balaguu الnikaaxa fain aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum xataa idaa balaguu nikaax annikaax waa qaangaarhka halkaas ayadana waa albuluuq xataa idaa balaguu nikaaxa ilaa ay qaan gaarhaan weeyaan xataa idaa balaguu nikaax markay qaan gaarhaan labadaa meelood mooyaane inta kale lafdiga nikaax qur-aanku bimacna alcaqd waadax taas maxaa nidhi fad ku cilaado lafdiga nikaax nikaaxu qur-aanka marku ku yimaado waa micnihiis waa maxay cabdillah adiloodi soo ma durtaba waay hay haa waay waay haa haye xataa idaa balaqu nikaaxa maxaa loogala jeedaa qaangaarhkii wey haye ha xataa tankixa zawjan ayrahu waa waigi sax wey waa intaas wuxu uhi sheekhu raximah اllah kitaabu nikaax nikaaxa kitaabkiisii weeyaan iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii la xidhiidha oo min alaxkaami axkaama iyo walqadaayaa axkaam un ah qadaaya axkaam isla macno wey iyo arrimo ah kitaabu nikaaxa kitaabkiisii weeyaan iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii la xidhiidha oo min alaxkaami axkaam iyo walqadaaya arrimo ah marka qadaa iyo axkaam waa isla isla macno weeyaan annikaaxu nikaaxu mustaxabun mid la sunneeyey weeyi oo sunno ah liman cid ayuu sunno u yahay yaxtaaju ilayhi nikaaxi u baahan wayajuusu lilxuri ninkii xorkaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar dumaroo xor ah inu inuu nikaax ku kulmiyaa way bannaan tahay welilcabdi addoonkan waxaa u bannaan bayna tnayni laba dumar marka nikaax inuu ku kulmiyo isna waa u bannaantay walaa yankixu lxuru ninkii xorka aha guursan maayo amatan addoon guursan maayo ilaa bishardayni laba shardi mooyaane laba shardi ku guursan karaa shardiga koowaad cadamu sadaaqi lxorati gabadh xor ah meherkeeda la-aanteed markaanu haysanin weeyaan gabadh xor ah meherkeeda markaanu haysanin way u banaanaanaysa shardiga labaadna waxa weeyaan waa khawfu lcanati wathani ka labaadna khawfulcanati alcana waa alfaaxisha ama azina waa zina ka baqashadeed wey maraa qofku zinu ka baqanaya inuu ku dhaco waay xukunkii buu noo sheegay xukunkiisa muxuu ka dhigay wanikaaxu mustaxabun mustaxab sunna weeyaan yuu sunno u yahay liman yaxtaaju ilayhi qofka u baahan qofkii u baahan ayuu sunno wey ilahay ba qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacala waankixu ayaama minkum asaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum fankixuu maa taaba lakum min annisaa iyo yaa macshara shabaab man istaطac minkum albaata falytazawaj marka culimadu waxay yidhaahdeen waa sunna u yahay qofkii isagu maaragtay asalka sunay ka dhigeen xaaladaha qaar ka mida mooyaane waay yaa macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata qofkii karaya albaa'a baa-adu laba macnoba waa laba arrimood bay koobsanaysaa laba arrimood bay koobsanaysaayo man istaطaaca minkum اlbaa'ata qofka karaya aljimaac galmadii qofka karaya wey macnaha labaadna wuxuu noqonaya man istaطaaca minkum اlbaa'ata annafaqa nafaqada qofkii karaya ama uhbat الnikaax nikaaxa diyaargarowgiisii iyo kharashkiisii qofka karaya marka labada macnoba waa laga doonaya qofka awood u leh inuu guursado oo adduunkii lagu guursanayay haysta jimaaciina awoodaya falyatazawaj ha guursado wey labadaa qeyd mid kamid a haddaa la waayo labadaa qeyd haddaa la waayo waxay noqonaysaa xadiidka intiisa dambe dee xadiidka qayb baa inoo harsan soo ma qaybtiisa dambe maxay waman lam yastatic faعalayhi bالsawm fainahu lahu wija qofkii kharashka waayey ee nikaaxii nikaxna wuu u baahan yahi kharashna ma haysto nikax wuu u baahan yahay kharashna ma haysto muu gursanaya ya miyuu gursanaya maya ma gursanaya muxuu rasuulku yidhi waman lam yastaطic faعalayhi bالsawm ha sawm fainahu lahu wija wijaag waa maxay waa dhufaanka dhufaan buy yani waa qaaicun lishahwa soonku wuxuu goynayaa shahwaddii buu jaray oo shahwadda waxaa badiya cuntada badan cuntada badan waxay keentaa shahwado badata iyo hurdado badata haddii qofku cuntada ka yaraato labaduba way yaraanaya hurdadiina way yaraanaysaa shahwadiina way yaraanaysaa marka qofka aan waxba aan haysanin walow nikaax waa ha u baahdabe oo qof jimaaci karayaba ha noqdaba mar hadduuna adduunkii uu ku guursanayey gabadha masaariifteedii iyo meherkeedii ma haysto gabadha meherba ayaa la siinaya meherkaasi ma hayo masruuf baa laga doonaya masruufkiina ma hayo waxay noqonaysaa isagu inuu soomo fa calayhi bisawm fa inahu lahu wija madax madax iskugu tuurma maha ya hadhowna meesha doonta ha jidha maynta qofku waa in uhbata nikax haysta taas waa qodob qofka aan isagu jimaaci aan awoodeyninna isagana dee sunnabu maahaba waayo xuquuq lagu leeyahay baa meesha ka baxaysa inan nikaaxan waxaa ka dhalasha xuquuq baa ka dhalata qofku in xuquuqda ka dhalanaysa uga hayo weyaan wاnikaaxu mustaxabu liman yaxtaaju ilayh qofkii u baahan ayuu mustaxab u yahay wayajuuzu lilxuri qofka xorkaa markaa waxaa u banaan an yajmaca bayna arbaci xaraa'ira afar dumara inuu nikaax ku jamciyo oo iskugu keeno way bannaantay ilaahay baa wuxuu yihi fankixu maa taaba lakum min annisaai mahna wa hulaatha wa rubac culimmadu muslimiintuna waxay isku raaceen oo ayn iskuba khilaafin afar dumara wax ka badan inaan la guursanayn afar wax ka badan inaan la guursanayn sunnaduna waa tilmaantay waa nin baa soo guursaday isagoo sideed dumara qaba nin gaala rasuulku wuxuu ku uhi ikhtar minhuna arbacan afar ka dooro afar ka dooro marka afartaa wax ka badan lama ogola lakin afarta hadday de ka baxaan qaar meeshay ka baxaan qaar kale soo geli karaan meesha iyado dhib male taas walilcabdi addoonkiina waxa u sugnaaday inuu nikax ku jamciyo bayna saniin laba laba dumara inuu nikax ku jamciyo isna wa banaantay waa addoonkii walaa yankixu lxuru ninkii xorka ahaa guursan maayo amatan addoon ilaa bishardayni laba shardi mooyaane laba shardi buu ku guursan karaa cadamu sadaaqi lxorati gabadh xor ah meherkeeda la-aanteed kaasuuna haynin gabadh xor ah meherkeeda ma haysto wa khawfu lcanati kalabaadna waxa weeyaan inuu ka baqanayo azina faaxishada iyo zinadii buu ka baqanaya labadaas shardi marka la helo uunbuu addoon guursan kara hadii kale guursan maayo ilahay baa wuxu uhi waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymaanukum markaasu wuxuu ilahay yihi dalika liman khashya lacnata minkum marka labaa shardi marka la helo ayuu ninkii xorka ahaa gabadh addoona u guursan karaa guur weeyaan laakiin wixii aan guur aan ahayn mulkulyamiin ah addoontii uu markaa isagu uu iska leeyahay oo uu soo iibsaday addoomahaasi uu ku istimtaaci karaa way u banaantaysaa mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo dumarba iyagoo tiro male waay wa nadru rajuli ninka eegitaankiisa ila lmar'ati gabadha markaasi uu eego calaa sabcati adrubin toddoba qaybood bay ahaatee ninku inuu ruux dumara uu fiiriyo oo uu eegaa toddoba qaybood buu nagu qeybiy axaduhaa midkood nadruhu waa eegitaankiisa u eego ilaa ajnabiyatin gabadh ajnabi ka ah ligayri xaajatin baahi la-aanna uu eego fa hayru jaa-isinkaas mid aan banaanayn weeyaan wathaani ka labaadna nadruhu eegitaankiisa weyan ilaa zawjatihi zawjadiisa uu eego aw amatihi ama addoontiisa uu eego fa waxa u bannaan an yandura inuu eego ilaa maa cada alfarj minhumaa yacni inuu mid eh, labadoodaas wiii wixii furji furjigooda ka soo hadha inuu eego u bannaanta whaaliu ka saddexaadna nadruhu eegitaankiisa weeye ilaa dawaati maxaarimihi dumarkii maxaarimtiisa ahaa inuu markaasi u eego aw amatihi ama addoontiisii almusawajati ee la guuriyey ee la qabay ee reerka kala lahay nina uu guursaday fayajuuzu fii maa cadaa maa bayna surati warukbati inta xundhurta iyo jilibka udhexaysa wixii aan ahayn eegitaankeeda waa banaanaanaya iyadan waraabicuka afraadna annadru liajli nikaaxi nikaax awgii eegitaankiisa loo eego weeyaan fayajuusu waa banaaya eegitaankaasina ila lwajhi walkafayni wejiga kafka in la eegaa waa banaanta iyadan wlkhaamisu ka shanaadna annadru eegitaan wey lilmudaawaati daweyn awgeed markaas qofku uu eego fayajuusu waxa u banaanaanaya isagana ila lmawaadici lati meelihii inuu eego yaxtaaju ilayha uu u baahan yahay wasaadis annadru lishahaadati markhaatiga awgeediina waa eega weyaan aw lilmucaamalati ama mucaamalo bayci wixii la midkaha ah. fayajuuzu الnadru ilى اlwajhi khaasatan waxa bannaan wejigoo keliya markaa in la eego wasaabicu ka toddobaadna annadru ila اlamati addoonta eegitaankeedii wey cinda ibtiyaaciha marka la iibsanaya agteeda fayajuuzu ila lmawaadic alati meelooyadii ayaa bannaan yaxtaaju ilaa taqliibaha u baahan in la rogrogo oo la eego eegitaankii qofku inuu cid eego gabadh inuu fiiriyo ajnabi ka ah toddoba inoo qeybi mas'alada markaan ka reebno dumarka waxa weeyaan dumarka maxaarimtiisiiy iyo dumarkiisa marka laga reebo waxa kale ka soo hadhay ajnabiga ka ah maxaarimtiisa marka laga reebo iyo dumarka uu qabo marka laga reebo inta kale asalku waa xaaraan in la eega ilah wuxu uhi qul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim wayaxfadu furuujahum waqul lilmuuminaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahum rag iyo dumar labaduba isku mid weeyaan ninkuna gabadh fiirin maayo oo eegi maayo ajnabi ka ah maxaarimtiisii aan ahayn sawjadiisiina aan ahayn gabadhuna saasoo kale nin ajnabi kaa ah iyaduna fiirin mayso labadabada aayadaha aayadaha qur-aanka labada aayada qur-aanka bu ilahay noo kala waqul lilmu'miniina halka raggi ba lagula hadla yaqudu min absaarihim aayadda kalena waa qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihim asalku horta waa saas wuu inoo qeybqeybiyey haddaba xaalada ay banaanaanaysaa hadda gabadha ajnabigaha lafteeda xaaladu banaanaanaya waa kan wa nadru rajuli ila lmar'ati gabadha eegitaankeeda markaas ninkuu eego calaa sabcati adrubin toddoba qaybood wey axaduhaa midkood nadruhu eegitaankiisa eega weeye ilaa ajnabiyatin gabadh ajnabiya xaggeeda uu eego ligayri xaajatin gabadh ajnabiya banaanka maraysa eegitaankeedu wax alle wax baahiya u keenaya an aanu jirin inuu eegama ma banaan ayadda qur'anka in aqrana daliilu ah laakiin haddii marka ugu uhuh horreysa ishu kaaga dhacda uhuh ka warran markaa ish ugu horreysa isha kaa ishu kaaga dhacday lagu qaban maayo laakiin marka labaad ma lihid adugu annadratu اlأulaa adugu ma lihid yani waxa weeyaan lagu qaban maayo lakin ta labaad eegi mar labaad ku celi mayse waad dib usii eeg odhan lama eegi hadda ma garata wuxuu rasuulkuna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumara shaydaanku inuu qurxiyo markay soo socotana uu qurxinaya markay ku dhaaftana wuu qurxinaya bal adugu u firso ruux dumar hadday halkaa ka soo baxo waa la wada eegaya marka dhaaftana waa la sii eegaya haddana maxa laga eegaya shaydaanka baa qurxinaya shaydan baa qofka qurxinaya markaas wa eeg welibana qofka mayna xijaabin ruuxa dumarka xijaaban iyo cidna eegi mayso xijaabkeedu uu fiican yahay eegi mayso waayo waa asturantayba waa kuwa kale kuwaana waxaa waajib ada ina xijaabkii ilaahay uu faray inay qaataan waay kaasi markaa ligayri xaajatin maxay noqotay xukunkeedu ma banaanta ma soo banaana ya ma banaana wathani ka labaadna nadurku eegitaankiisa way ilaa zawjati zawjadiisa waeega wa amati ama addoontiisii ninku gabadhiisa iyo addoontiisa waa fiirin karaa way banaantay fa yajuuzu waxaa bannaan an yandura inuu eego ilaa maa cada alfarj minhumaa wixii ka soo hadha laboodaasi xubintooda taranka wixii ka soo hadha inuu arka way banaanta wejigani yani masaladan madhabka dhexdiisa waa daciif ya sida shuraxda una idin qorayaan waa weji daciif fi lmadhab yani masaladan waa daciif in la yidhaahdo ninku gabadhiisa iyo addoontiisa gabadhuna waa la mid haddee ninkun la sheegay meesha gabadhuna waa la mid weeyaan gabadhu ninka ajnabiga ka ah ligayri xaajati ma weegi kartaa de maya weyaan iyada faayru jaa-is maya iyadan adma aragta halka markaynu nadruhu ilaa zawjatihi iyadana waxay noqonaysaa gabadhu ninkeedii inay eegtaa way u banaanta waa isku mid weyn isku xukun weyaan haddaba halkaa uu yihi fayajuuzu an yandura ilaa maa cada alfarj minhumaa muxuu ka soo reebay jidhka o dhan waa la arki karaa bu yihi soo ma muxuu ka soo reebay alfarj in intaa laga soo reebo oo la yidhahdo intaasaan banaanayn baa daciifa sia saxiixna maxay way bannaan tahay maca alkaraaha saxda maxay way bannaan tahay macal ya maxaa lagu daraya karaaha lagu daraya yani ma fiicna wey way bannaantahy waay marka masaladaasi halkaas intaasaa daciifa un maa cada uu yidhi lagama soo reebiyo jamiic اljasad waa arki karaa ninku gabadhiisa gabadhu ninkeeda way arki kartaa ya baabka janaazada marka aynu soo marnay inaan sheegnay kale ma garanayo ninku jinsi waliba jinsigiisu meydhaya markuu qofku dhinto ninku markuu dhinto ragubaa meydhaya dumarkuna gabadho hadday dhimaatana dumarunbaa meydhaya laakiin ninku gabadhiisa waa meydhi karaa gabadhuna ninkeeda way maydhi kartaa maxaa u daliila waxaa u daliila rasuulku wuxu uhi caasha radi allahu canha haddaad iga hor dhiman lahayd anaa ku maydhi lahay haddaad iga hordhimantid an anaa anaa ku maydhay abubakarna waxaa maydhay haweenaydiisi asma bintu cumays radia allahu canha marka way bannaantay taas maxay kutusinaysaa marka in labadan qof ee isqaba jidhkoodu isku bannaayin marka halkaa u hi ma cadl farj waa daciif waa daciif lakin waa karaahiyo imisan hayna imisuu sheegay ya laba whaaliثu ka saddexaadna nadruhu eegitaankiisa oo egooya ilaa dawaati maxaarimihi dumarka maxaarimtiisa ah maxaarimta kuwa u saaxiibka ah dumarka maxaarimta u saaxiibka waa kuwe dumarka maxaarimta u saaxiibkiihi maxram maxaa la idhahdaa waa dumarka in la guursadaa ayna banaanayn wuu inoo keeni doona insha allah dumarka ay ninka xaaraan ka tahay inuu guursado xagga nasabka hooyadii walaashii ciddadii habaryartii inantiisii inantii awoga u ahaa inantii u u ahaa maxaarimti kuwaas almaxaarim ba de ma guursanay inuu guursado ma banaan ka xaaraan wey isagan sheekhan inoo keeni doona dumarka xaaraanta ah in la guursado nadruhu ilaa dawaati maxaarimihi hadda dumarkuna cagsi un noqonayaan waa eegitaanka gabadho ay eegeyso ragga maxramkee maxramkeeda markaasi ah buu noqonaya aw amatihi ama addoontiisi addoontii almusawajati ee la qabay waa addoon isagu iska leeyay lakin nin kalaa nin kalaa guursaday addoonta isagaa iska leh lakin addoonta yaa guursaday nin kalaa guursaday almusawajat ee la guursaday fa yajuuzu eegitaankii waa banaanaanayaa fi ma cadaa maa bayna asurati wاrukbati inta asura wاrukba udhaxaysa mooyaane jidhka intiisa kale waa la arki karaa ya marka laga reebo maa bayna surati wاrukba maa bayna surati wاrukba iyado waa waa cawra weeyaan inta suradii rukbada udhaxaysa waa cawra wey waa maxaarimtii ya waay dumarkii maxaarimtaha marka waxay noqonaysaa waa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo salama socotiin ya ruuxa dumarkaa markay la joogto maxaarimteeda maxaa cawraa jidhkeeda maxaa cawro ka ah waxaa cawro ka ah siduu kitabka ino inoogu taallo weeyaan marka la waxaa cawro ah maa bayna sarati warukbati inta kale cawro maha ma fahamti ma fahamta adu sheekha ya maxaa nidhi waa kuway kuwaas maxaarimta ruuxa dumarkii markii maxaarimteedii la joogto ruuxa dumarkii markii maxaarimteedii la joogto ninkuna waa la mid unta isaguna waayo omayii la joogtaa waa aabbaheed waa walaalkeed waa adeerkeed waa awowgeed waa abtigeed waa kuwa marka kuwaa la joogto cawradeeda waa intee maa bayna asurati wاlrukbati inta intaa udhaxayso intaa kale cawro maaha madaxeedii iyo laabteedii iyo cawraba laakiin waxaa jira qowl kale oo culimmadu ay leeyihiin shaaficiyadu qowlka sawaabkana ah ya way fiicantay waa qowl wanaagsan wey waxa u odhanayaa cawradu waxay noqonaysaa wixii aan mahayn markay shaqaynayso jidhkeeda wixii ka muuqdaa markay shaqaynaysa gabadhu jiirhkeeda wixii ka muuqda cawro maaha inta kale lakin waa cawro markay shaqaynaysa maxaa jiirhkeeda muuqda ya markay shaqaynayso sow xijaabkiina wa dhiganaysa hadda waay madaxeedu waa muuqda oo timaheedii madaxeedu waa muuqda cawro maaha marka maxaarimtii la joogta weyan hadda ogow marka marka banaanka marasa maha waay waxaa kale muuqda gacmaheeda waxaa laga yaabaa ah, shay halkaa ku yaalo xidhato gacmahana iska way muuqanaya jilbaha wixii ka hooseeya intaa hoosena way muuqanaya kuwaas cawro maha inta kale ka soo hadha cawro wey waana sida fiican waayo waxaa laga yaabaa adeerkuba in iska da-yarba inuu iska yahay oo shaab shaaba walaalkii waa saas oo kale dadka qaar ka mid a ah iska nafxu ku jirtaa jirta markaa in saa la hahda ku wanagsantay halkaan misan ku hayna marka dumarka maxaarimti iyadana markii laga reebo bayna surati rukba oo cawra ah inta kale way banaantay bu shekhu in la eegaa waraabicu ka afraadna annadru liajli nikaaxi nikaaxa awgii in loo eego wey ninkani gabadha wuxuu doon inu guursado marka xaajo fa ila alwajhi walkafayni eegitaanka waa banaanaanaya markaa inuu eego gabadhii lakiin muxuu eegayaa ila alwajhi walkafayni wejig iyo labada kaf keliya baa la eegi doonaa wraabicu ka afraad annadru liajli nikaaxi nikaaxa awgeed in markaas loo eego wey eegitaanka nikaaxa awgeed loo eegayo fa yajuusu waa bannaanaanaya eegitaankii ila lwejhi walkafayni wejiga iyo kafka oo keliya in la eego ayaa bannaanaanaya khaasatan waay markay noqoto guurka ninku gabadha uu guursanayo inuu arka wanaagsan gabadhuna ninka ay guursanaysa inu arka wanaagsan waayo nikaaxan de waa waa daaimay waxa la rabaa nolosha inay nolol wanaagsan noqoto oo daaima marka mid waliba ka kale inuu arko raalli ku noqdo way fiicanta ma shardi ba maya shardi ma gabadha anad arkin waad guursan kartaa gabadhu nin aynay arkin way guursan kartaa iyadana laakiin sida fiicnaa maxay cabdillah ya ya ha sax waay marka ida sharcigaa baneeyey nin ansaariya baa rasuulka alay slam wuuu waa guursa gabadha gabadh ugeed fadhiisto markaasu wuxuu ku yihi miyaad iska soo egtay su yihi maya su orad iska soo eg fa ina fi acyuni اlansaari shay-a aw kama qaala alayhi الsalatu wasalaam gabadh baa u timid waxay tii nafteedan ku hibeeyey fasacada الnadra ilayha wa طaطa'a korna u eeg hoosna u eeg marka ninku gabadha waa eegi kara lakin inti laga eegaya lakin wejiga iyo labada kaf wejiga iyo labada kaf laga eegay asalku waa intaas quruxda qofku waa intaas qofka haddaa quruxdiisa qiimee inta ugu badan waa laga waa gacmaha waa xunta wejiga wey cafan wejiga wey ya waay culimada qaar ka mida oo tilmaamay intaa in ka badanna waa jiraan oo sida hadeerta hadda aynu sheegaynay gabadho markay shaqaynayso wixii jidhkeeda ka muuqda sida madaxii oo kale iyo lugaha hoose oo kale iyo way jiraan culimada gacankaa yidhi kaa laftiisuna waa qowl qawi iyo xoog badan weeyaan waag haddaba markay noqoto in gabadhii la arko inuu ninku gabadha u sheego kua waxaan doonaya inaan ku guursado dabeetana inaan inaan ku arkaan doonaya iyo inaanu u sheegin oo dabeetana meelaha ka eego waa yama kaga fiican inuu sheego marka hore oo deetana u eego mise in inuu u sheegin isagoo si dhuumusho u eego ya dhuumashaas waay yaa kale hay waay adna aggaas badateen ya ya in dhuumasho loo eego ayaa fiican hadda marka hore loo sheego dhib mala iyado waay haddaa loo sheego dhib male waa sax wey idin raali ku noqoto laakiin markaasoo kale siduu eegaya waa in horta mid baynu muhiim inaynu ogaano khalwadu xaaraan gabadhi iyo ninkii iyagu meel ku khalwoon maayaan meel gaar iskugu iman maayaan meel ku ballami maayaan ma jirto taas ninka hadduu doonaya gabadh in waynu gurigooda yimaadaa reerkoodiina ogaadaan dabeetana gabadhu u arkaa hadduu raali ku noqdana guursadaa dii sadka khalaas laakiin inuu gabadhii waxa weeyaan la khalwado oo meel laiskugu yimaado ama banaan ha noqoto ama guryo kaleba ha noqote halkaa waxa weya guri labadu gaar ay ku noqdaan taas iyadu ma banaano asal sharciga xaaraam wey ma banaano taasi markaa waa ta xagga eegitaanka inuu isagu waxba aanu sheegin inuu meelaha ka egtaana way fiican tahay oo dee jaabir baaba laga soo wariyay radia allahu canhu inuu eegin meelaha kaga jira jiray marka qofku isaguna dhib male da waa eegi karaya haddii uu is arag gabadha uu doonaya inuu guursado isagoo aan u sheegin waa arki karaa haddii siyaabahu isle wuu arki karaaba isagu hadduu arki karo way fiican tahay hadduu isagu arki kari waayo cid buu daran kara cid ku kale sida hooyadii oo kale iyo walaashii oo kale iyo ma garanaysaa eh, kuwa lamidka idadii oo kale iyo ayadii iyo si fiican bay kaaga soo eegi karaan ya waay oo jaabir oo kale waxa la sheegay markaa dariiqoo kale inuu geli jiray oo eegi jiray adiguna dee dariiqood geli karasa <laughs> ya waay xagga waxyaabaha kale ee dadku ay ictimaadaan xilligan dambe waxaa ka mid a sawirka horta waxa saxba aan ahayn ruux dumari inay nin ajnabi ka ah oo ay markaa guriga wax kala hadlay inay sawirkeeda u dartaa sax maaha qalad maya ma banaan welibana xilligan aynu ku jirnaa waa xilli fitanka iyo dhibaatooyinka aada u fara badan yihiin waa xilli qofkan wixiisiiba wax kale laga dhigi karaba qofkan sawirkiisiiba si kalaba laga dhigi karaa qof qaawan baa laga dhigi karaa qof xumaan samaynaya laga dhigi karaa siyaabo kale loo samayn karaa waxya badan baa laga samayn karaya marka waxaa qalada inay ruuxu dumarihii nin ajnabi ka ah inay sawirkeeda ay u dirtaa sax maha qalad wey dumarkuna way sameeyaan haddii a qofku sawirka haddaba mi ictimaada iminka halkan annaduri liajli nikaaxi markuu doonay gabadh guurso sawirkeedu inu arka sawirka maya lama ictimaadi karo sawirka haddaad sawirku qofkii foosha xuma u qurxiya soo hadde si kala laga dhigi kara qof qurux badan ba laga dhigi karaa dabeetana qofku waa la dhacaya hadhown wixii buu waayaya marka lamaba ictimaadi kara isaga ictimaad ma leh markaa sawirku sawirrada iyo waxaas ayagu ictimaad ma laha si caadiya ah, qof qofku u eegaya hadduu baahdo inuu eego dumarkana iyaguna sax maaha inay sawiradoodii meelaha marka waxa weyaan raggu ay haystaan ay u diraan qalad qoyaan waay wlkhaamisu ka shanaad lilmudaawaati waa eegitaan markaasi loo eego lilmudaawaat liajli mudaawaat daweyn awgeed daweyn awgeed marka yaa eegaya halkan qofku wax daweynaya waa ke waa dhakhtarki marka ninku hadduu ruux dumar uu daweynayo eegitaanka wuxuu intuu uga baahan yahay buu eegi doonaa gabadhu haddii nin daweyneyso ninka ay daweyneyso ajnabiga ka ah waxa la helaya dumar dhakhaatira iyadana saasoo kale wey fayajuuzu eegitaanka waa banaanaanaya ila almawaadic alatii meeshii in la eego ayaa banaanaanaysa yaxtaaju ilayha dhakhtarku uu baahan yahay inuu eego haddii doon xubinta taranka ha noqoto waktiyada qaar la noqonaysa in la daweeyey isaga laftiisi marka meesha loo baahan yahay baa le waa inta loo baahan yahay halkan waxaynu ogaaneynaa diinteenu waa diin barashadeeda aanu ciidina ka maarmayn ninka dhakhtarka ahee dadka daweynaya inuu diinta bartaa waa laga doonaya shareecadu mihnadan iyo shaqadan uu ku jiro maxaa xaaraanka ah inuu bata laga doonaya waajib bay ku tahy maxaa xaaraanka ah maxaa u bannaan ilan wuxuu wakhtiyada qaar ka mida ah uu daweynayaa cawraadkii dadka jidhkoodii buu daweynayaa waxbuu uga baahanayaa markaa maadaama oo shaqadiisii xalaal iyo xaaraan ay soo gelayso wax xalaal iyo xaaraan labadaba soo gelayaan inuu barto shaqadiisan maxaa waxa weeyaan xaaraan ka noqonaya maxaa xalaal u noqonaya inuu ogaado waajib waajibay ku tahy dhakhtarku halkaa uu baahan yahay inuu daweeyo mooyaane meel kale inuu eega ma banaano hadday noqoto inuu inuu jeexo caloosh oo kale maala meel ka mid a inuu xubinta taranka qofku inuu qaawiyo oo dharkii uu ka wada saara ma banaan xaaraan mooyaan intaa uu baahan yahay ee baahidiisu ay tahay oo keliya unbay tahay inuu eego imaha qofkii markaa wax weeyaan in cawraadkiisii la baneeyo ama la eego maha nin kitaab ka qoray oo wuxuu ka qoray xubnaha dadka iyo isku beddelkooda marka waxa uu mulaaxadaadka ama arrimihi uu arkay markii uu ku jira maydaankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa inuu waxaan arkay dhakhaatiir samaynaya qalliina samaynaya oo qofkii ay qalayiin labada lugood iyo labada gacmoodba inta eh, markaa waa sarabtii ay ku xidhaan dharkiina ka saaraya cawradiisina ay muuqato meeshana waxaa jooga dhakhaatiirtii qofkan qalin ku sameynaysa iyo ardaydii baranaysa in arday baranaysa waa joogtaa ardayda baranaysaan raggi dumar labadaba waa leey waa khata sax in cawradan qofka iyadoo aan loo baahnayn inuu dhakhtarkii baahi la-aan uu markaas u baneeyo ama loo arko ama banaan xaaraan weya taas ka arrimaha muhiimka abay ah ku jirta waayo qaliinadu waa la galaa waa la sameeyaa dumarkii waa la qalaa raggii waa la qalaa raggii dumar labaduba dadku way daweeyaan marka wayna ogaadaan mihnaddii shaqadan ku jiraan shaqadoodan wixii xalaale wixii xaaraana soo gelayeen iska ilaaliyaan marka diinta inay bartaan haddayna garanayninna inay dadka weydiiyaan ahlucilmiga halkaa inay aada ugu baraarugsanaadaan marantooda aadaab buu leeyahay aadaabta lafteed inay bartaan waay oo qofka inuu dawaynaya laftiisa de dawada uu siinayo inuu aada uga taxadiro ay waxaa dhici kartaba inuu dawo qalada u siiyo deetna qofkuba xanuun uu ka qaado amaba uu dhintaaba dhici karaba dawadiina way qaldantay dee loo marka marka waa inuu taxadar badan u sameeya ma aha inuu adduun badan u sameeya inuu taxadar badan sameeya naf buu badbaadinaya naftiisuu badbaadin lahaa naf buu daweyn naftan u hagaajin lahaa welibana hadduu qofku niyaddiisa uu wanaajiyana ajri buu kaga helayaa waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican qofku hadduu qofku uu daweynayo uu niyoodo inuu ilaahay subxana wa tacala ugu dhawaado ajri buu kaga helayaa saas wsaadisu ka lixaad annadru lishahaadati waa eegitaan ruuxdu markaa loo eegayo lishahaadati markhaati awgeed baa loo eegaya markhaati buu ay gelaysaa ama markhaati bay furaysaa aw lilmucaamalati ama mucaamalo awgeed baa markaasi noqonaysa in loo eego mucaamalo maxay noqonaysa waa wax kala iibsiga oo kale waxbaa laga iibsanaya ama waxbaa laga iibsanaya waxba iibsanaysaa oo maalan haddii qofku markuu wax iibsado waxaynu soo marnay beyca waxa la hahda khiyaaru khiyaaradan soo marna soma khiyaaru lcayb khiyar caybku muxuu ahaa ya sheegi khiyaaraad soo marnay saddexa khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shar iyo khiyaaru lcayb marka waxaynu u baahana khiyaaru lcayb in la sheego haye idinkuma sheegaysid biya fadal shay buu qofku iibsaday markii uu iibsaday baa xaggi dambe ceeb kaga soo baxday bimacnaa markii dambe u arkay ceebtii ceebtana laakiin waxaa shardiga inay qadiim tahay soo ma qadiim maxaa lagala jeeda markii horeba way jirtay soo ma saas sax marka qofka uu iska soo celinaya soo ma xuu xaqu le inu iska celiyo marka ruuxu dumarka marka noqoto inay soo celiso inay iyadii tahay haddaad wejigeeda aanaad arkin maxaad u garanaysaa lama garan karo qofkaad wax ka iibsatay inay qofkii isagu uu yahay waa in la garan karaa marka mucaamalaadka noocaas oo kalea ah way ku banaanaysa iyo markhaatigii markhaati furkii qofku markhaatiga furaya idinoo la eegeynaya fayajuuzu الnadru ilى اlwajhi khaasatan wejiga keliya markaas iyadana in la eega ayaa banaanaanaya wasaabicu ka toddobaad ee u dambeeya annadru ilى اlamati adoonta eegitaankeeda way la eegayo cinda ibtiyaacihaa marka la iibsanayo marka la iibsanayo in addoontii la eego fayajuuzu waa banaanaanayaa eegitaankii in la eego ila almawaadic alatii meelayowgii yaxtaaju ilaa taqliibihaa u baahan markaasi de in la rogo taqliib dhinacyada laga ego xaggan agga baya marka waxaa laga reebaya maa bayna asurati wاrukbati intaa waa laga reebaya maa bayna asurati wاrukbati iyadoo intaas waa laga soo reebaya intaas iyado waa cawro ma banaana marka addoonta iyada cawradeedu waxay dhahan culimadu waa maa bayna surati warukbati marka mar haddii maa bayna surati warukbati noqoto inta kale da waa la arki karaa wey waa addoontii laakiin cumar bn khaaab radia allahu canhu waxaa kasoo arooray inuu u diidi jira addoommaha inay madaxooda dumarka addooma madaxa inay marka wax saaraan ayuu udiidi jiray marka madaxa iyo meelayowgaas mooyaane in maa beyna surat rugbati laga dhigaa ma wanaagsana waxaa ka fiican waa ruux dumar weyaan waxa weeye madaxeedaas inuu banaanaado oo iyo lugahada inteeda hoose iyo waxba dhib mala taas waay marka inta micni wuxuu kusoo ururaysaa un xagga eegitaanka marka la eego waa cawraadki un waa cawraadki marka cawrada ninka waa la qaybiyaa culimadeenu way qaybinayaan ruuxa dumarkana way qaybinayaan ninka cawradiisu salaada markuu ku jiro iyo markuuna salaada ku jirin markuuna salaadda ku jirinna inuu la joogo rag iyo inuu dumar la joogo markuu dumar la joogana inuu dumarkii maxaarimtiisa la joogo iyo dumar ajnabi inuu la joogo saas qabsanaysa gabadhina waa saasoo kale dumarkina waa saasoo kale inay salaad ku jiraan iyo inay ku jirin markiina salaada ku jirin inay rag la joogaan iyo inay dumar la joogaan markay rag la joogaan inay rag maxaarimtooda la joogaan iyo ajnabina la joogaan markay dumar la joogaan inay la joogaan dumar muslimiina iyo inay la joogaan dumar gaalaa iyaga usoo raacaysa intaasubay qaybsanaysa waynu soo shegnay hortahayd ya hore soo tilmaan waay ninku markuu salaada ku jiro cawradiis waa intee bayna surati warukbati marka aanu salaada ku jirin waxaa la eegayaa inuu ragla la joogin dumar la joogo soo maha markuu rag la joogana cawradiis waa intee maa bayna surati warukbati markuu dumarka la joogna waa loo qaybinaya laba inuu maxaarimtiisi la joogo iyo inuu maxaarimtiisi la markuu maxaarimtiisi la joogo cawradiis waa intee maa bayna surati warukbati marka uuna maxaarimtiisa la joogina kalaas ma istaagtay marka inu maxaarimtiisi aanu la jooginna maynan soo sheegin horta maynan sheegin sidee ya culimadeen madhabka shaafici waxay odhanayaan marka uu la joogo دمر ajnabiya cawradiisu waa jamiicu badanihi ila lwaj ya wejiga labada kaf weyaan laakin maa bayna surat warukbat waa sax intaas claan kuma hayno waay dumarka wan iman haddaba waa baabkan bay la socotaa ilan waa baabka nadriguna ruuxa dumarka marka salaada ku jirto cawradeedu waa intee jamiicu badaniha ila alwaj walkafay waay marka ay salaadda aynu ku jirin marna rag bay la joogtaa marna dumar soo ma markay rag la joogtana waa rag mar maxaarimteedii la joogtaa marna ajnabi la joogta marka ajnabiga la joogtana cawradooda intee jamiicu badaniha ila lwaji alkafay marka rag maxaarimteeda la joogtana maa bayna asurati rubt halkan nogu taala hadde halka waan ku sheegayna hadeerta nadruhu ilaa dawaati maxaarimihi fayajuzu fi ma cada maa bayna surati warukbati waay maxaa hahay ragga w maxaarimta marka la joogto maxaan nidhi ragga maxaarimta ah maa bayna surati markii la joogto eh, ajnabigana jamiic badan in loo joolkafi maxaa hadhay markii dumar la joogto haye ha haye ya kor uqaab maxaa tidhi waay haye waay waay اه صح waa ah, sax wallahi sax wey waxaynu eh, odhanayaan culimadeennu dumarka ajnebiga ah, ah, dumarka marka la joogto muslimiinta ah cawradeedu maa beyna sarat rukbati dumarka gaalada marka la joogtana ma yabduu cinda almihnati marka shaqeynas wixii ka muuqda mooyaane wixii kale waa cawro weyaan lakin sidaa saxda waxa weyaan in la yidhaahdo dumarka jirhkooda waa cawro haddii dumar muslimiin la joogto iyo haddii dumar gaala la joogto labadaba waa isku mid intaa marka shaqeynaysa wixii ka muuqda mooyaane wixii shaqada ka muuqdana de horeynu tilmaana iyadana soo ma marka aragtida kolle intaas waa cawraadkii mooyaane intaas kusoo ururaysaa halka aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala alih wasaxbi ajmain